waxaad mooddaa afka waxa laga ilaalina waa inay gabadhu ninkeeda isjeclaysiiso siday gabadhu ninkeeda isku jeclaysiin kartaa baan dhihi karnaa waxaan walaalayaal u tilmaamayaa walaalaha gaar ahaan gabdhaha sifaad ama tilmaamo badan oo laga rabo inay ku dhaqmaan si odaygoodu jacaylkiisu u yimaado marka markaas waxaan idiin sheegayaa siro badan baan idiin sheegayaa oo raggii aan ka sheegi doonaa haddii alla idmo marka sirta ka faa'iidaysta insha allahu tacaala qodobka koowaad waxaa weeye walaalayaal ood wada ogsoon tihiin in taacada allah subxaanahu wa tacaala gabadhu ay ku dadaasho gabadha ayaan si toosa ah ula hadlaynaa gabadhu inay ku dadaasho daacada allah subxaana wa tacaala raalligaraynta eebbe waa inay ku dadaasho raalligaraynta rasuulullaahi sala allahu calayh waaalih wasalam iyo itibaaca sunnada waa inay tahay gabadhu saalixad wanaagsan oo diinta ku dhaqanta qaybta labaad waxaa weeye gabadha muslimadda ah waa inay zawjkeeda ateecdaa kuna raacdaa wax alla wixii aan macsiyo ahayn macsiyo hadday meesha timaaddo laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq binu aadamka laguma raaco wax la yidhaahdo eebbe subxaanahu wa tacaala cisyaankiisa lagu raaci maayo sidaas darteed zawjka oo ugu xaqa weynna lagu raaci maayo waxaan eebbe subxaanahu wa tacaala uusan ogolayn arrinta kale walaalayaal gabadha waxa laga raba waxaa weeye inay wanaajiso usluubkeeda xiriirka ah iyo hadalkeeda wanaagsan ninkeeda markay la hadlayso wax walbana hadalkeeda waa inay u dambaysiiso ashukri waathanaa lizawjiha ninkeeda waa inay u mahad celiso wax walba uu u sameeyana mahadcelin waa inay ku jirto walaalayaal sifaadka kaleoo gabadha looga baahan yahay waxaa ka mid ah inay tahay niqaashka iyo dooda xiwaarka markuu labada ruux ka dhacayo oy wada hadlayaan gabadhu gabadh awoodda inay odaygeeda la hadasho inay la doodi karto inay si deggan wax u fahamsiin karto waa inuusan jidaal iyo miraac iyo dood warku kaa noqonin si deggan waxa lagugu waanina waxa weeye an takuuna salisa fi niqaash markaad rabto inaad odayga la hadasho warkaaga war dabacsan waa inuu yahay umuurta kaleoo gabadha looga baahan yahay waxa weeye inay u fahamto waxa la yidhaahdaa qawaamada oo ah ninku inuu reerka oday ka yahay mas-uuliyadda odaygu inuu hayo inay sida sharcigu amrayo u fahamta ayna u fahmin dulmi iyo wax gabadha awaamir ah la dul saaraya waa inayna u fahamsanayn taas waxaa weeye ragga in loo reebo booskiisii mas-uuliyadda raggu leeyahay waa in loo daayo oo ah qawaamada iyo awoodda iyo mas-uuliyadda ninka ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu saaray arrinta kaleoo gabadha looga baahan yahay waxa weeye codkeeda inaynan kor ugu qaadin odaygeeda markay la hadlayso gaar ahaan waa inuusan codkeedu kor uusan noqonin haddii aad rabto walaalayaal gabadhu hadday rabto odaygeeda inuu jeclaado ama jacayl wanaagsan meesha ka jiro qoysku salaatuleyl habeenkii ha ku kulmaan salaad bayna alxiini waalaaakhar xilli iyo xilliga kale salaatuleyl haysagu yimaadaan sakiino iyo raxmad iyo deganaan baa reerka daboolaysa marka waxaana dhacaaya dikrigii eebbe alaa bidikri illaahi tadma'inu alquluub dikriga eebbe buu qalbigu ku degaa sidaas darteed reerku salaatuleyl ha ku kulmaan sidaasaana waxaa ku dhalanaysaa in qalbigoodu isu ficnaado uu saafi uu noqdo gabadha waxaa laga rabaa inay hudu iyo deganaan waxa la yidhaahda adeegsato gaar ahaan odaygeeda oo ah xanaaqsan hadday aragto odaygu hadduu xanaaqa ama uu caraysan yahay gabadhu waa inay isdejisaa waa lagama maarmaan waa inaynan gabadhu seexanin odayga oo xanaaqsan ama u iyada u xanaaqsan waa inaynan habeenkii seexanin maxaa jira rasuul allah ayaa sala allahu calayhi waaalih wasalam arrintaas nooga hadlaya iyada oo odaygu uu u caraysan yahay haddii gabadhu ay ku barida joodarigeeda ama furaashkeeda ama sariirta malaa'ig alle lacnadeed baa u imaanaysa marka zawjuka inamaa huwa jannatuki wa naaruki naartaada iyo jannadaada labaduba sawjkaaga ka raadso sidaas darteed isaga oo xanaaqsan odayga ha ka seexanin in sha allahu tacaala waxyaabaha looga baahan yahay gabadhu inay ku dhaqanto waxaa ka mid ah hadiyad inay gabadhu ay isu hadiyeyso odaygeeda waxaan u dhaafayaa culimmada kale inay wiilka si toosa iyaguna ula hadlaan insha allahu tacaala marka walaaluhu raalli ha noqdaan haddaa gabdhuhu warku ay muxaadaradu iyaga ayay inta badan ku wajahnaanaysaa haddii alla idmo laakiin wax walboo la sheego odaygana waa laga rabaayo waa inaad ogaataan gabadhu waa inay hadiyad ay odayga u soo hadiyeyso arrintaasna waxay keenaysaa irtibaadka ama xiriirka labadooda ka dhexeeya inuu wanaagsanaado maxaa jira rasuul allaahi wuxuu leeyahay sala allahu calayhi waaalih wasalam tahaaduu taxaabuu war wax isu hadiyaya waad jeclaanaysaane sidaas darteed waxaa ugu habboon in hadiyad dadka kale waan siinaa laakiin gabadhaada gabadhu waa inay odaygeeda nafteedu ay hadiyad u keento lagama maarmaan weeyaan waa inay gabadhu ilaaliso nafteeda iyo maalka odayga iyo maalka guriga intaba waa inay xifdido oy ilaaliso lagama maarmaan weeye waa inay farxad geliso odaygu hadduu soo fiiriyo waxaan ku adlayna inta badan kama gaadhna axaadiistao dhan inaan aqrino laakiin macnihii xadiiska ayaan isku dayayaa si kooban oo wakhtiga ku filan inaan uga faa'iidaysanno insha allahu tacaala marka oday waa in gabadhu ay ilaaliso oy ku dadaasho inay mar walba farxad geliso jamaalkeeda iyo quruxdeeda oo ah midda jismaaniga jirka oo ah midda caqliga oo ah midda ruuxiga oo ah midda hadalka odaygu wuxuu ku raalli noqonayaa middaas ayay noqonaysaa waxaa kaloo lagama maarmaana gabadhu inay aad iyo aad ugu dadaasho madharkeeda ama jirkeeda siduu noqon lahaa waa inay ku dadaasho dharkeeda waa inay ku dadaasho ay qabto si ay odaygeeda mar walba ay isagu qurxiso quruxdu maaha walaalayaal in bannaanka la geeyo rag kale inuu fiirsado ma aha waxaan ka hadlayno waa odayga in laysu qurxiyo ayaa lagama maarmaan ah arrinta noocaasina waxa weeye asbaabta keenta reerku inay isku xirmaan oo jacayl labadooda dhex maro waxa ugu muhiimsan ayay noqonaysaa gabadha waxyaabaha lagula dardaarmayo waxaa ka mid ah odayga markuu labisanaayo waa inay gabadhiisu hortaagan tahay oo la joogtaa lagama maarmaan weeye bal waa inay odayga dareensiiso dhar gaar ah oy jeceshahay gabadhu inuu jiro inuu ku labisto waa inay tidhaahdo dharka nooca iyo noocaasa baan ka helaa kaas waa inaad ku labisato warka taasna waxaa weeye aad iyo aad bay iyaduna uga qayb qaadanaysaa gabadha waxaa lagama maarmaana ah inay noqoto gabar fahamsan nafsiyaadka odayga odaygaaga waa inaad fahamsan tahay muxuu jecel yahay muxuu necab yahay marka waxaa kuu sahlanaan wakhti dheerna una kaaga baxaynin odaygaaga inaad barato marka taasna waddadeedii baa laguu soo gaabinayaa marka koowaadba waa inay gabadhu odaygeeda ay barataa lagama maarmaan weeyaan gabadhu marna yayna isku dayin laa isaga naftiisa waa inay gabadhu dharka uu qabo xitaa waxaa jira ragga qaar aan ku dadaalin labiskooda marka iyadu waa inay ku dadaasho iyadu dharkay qaadan iyo isagu dharkuu qaadan labadaba waa inay ay ku dadaasho xitaa hadduu yahay oday oo laga yaabo inuu magaalada markuu soo aadi dacas iskaga soo baxo waa inay gabadhu dacaska ka bixiso oy tidhaahda kabahaan qaadoo oo sidaan u labiso lagama maarmaan weeye umuurta kaloo lagama maarmaanka walaalayaal waxaa ka mid a gabadhu waa inayna mar walba odayga uun ka sugin waxa la yidhaahdo ee xiriir dhan hadduu jiro wuxuu rababa ha noqdo hadday hadal noqoto hadday hawl kala noqoto odayga oo keliya mar mar walba waa inaan laga sugin marka waa inay gabadhana xaggeeda ka yimaado tabaadul waa inay jiraan oo labada qof yihiin laba qof oo isla shaqaynaya umuurta gabadha looga baahan yahay waxaa ka mida oo kale habeen walba gabadhu inay noqoto caruusad ama aroos marka adigu ma noqon kartaa habeen walba aroos ee odaygana dee markaa shaqaa u taalla soo sidaas maa haddii gabadhii habeen walba aroos ay ku hor joogto waxaa weeye odaygiina shaqaa iyo hawl baa sugaysa sidaas darteed odayga aad ka heshid ee hawshiisa ee adigu aroos ma noqon kartaa marka haddii aadan aroos noqon karin odayga hadda isna yaan la lugoynin sidaas darteed waxaa lagama maarmaana ah gabadhu inay ku dadaasho habeen walba inay noqoto aroos inay ahaato waa lagama maarmaan haddii ninka loo sameeyo wax wanaagsan bal u fiirso walaalayaal wax fiicanba haddaad soo qabato mar walba ha ka sugin in adigana wax fiican muqaabil waxaasaan qabtay waxa ha la ii qabto waxa aad qabanayso ilaahay darti u samee daaco ilaahay subxaana wa tacaala ku saare u samee raalligelin odaygaaga aad ku raalligelinayso u samee adiguna raalliya inaad noqoto jannadii ilaahay buu subxaana wa tacaala uu ku siinayaa odaygu haddii uu safar uu ka yimaado waa in bashaasha waxa la yidhaahdo farxad waa inay gabadha jirkeeda dhammaysaa waa inay tahay qof aad iyo aad ugu faraxsan imaatinka odayga markuu safarada ka yimaado waa in loo diyaariyo istiqbaal iyo soo dhowayn waa in ilmuhu naftoodu kaala qayb qaataan oo ilmahaaga intaad soo diyaariso ay iyaguna ka qayb qaataan soo dhowayntii odayga waa inay ka qayb qaataan umuurta kaloo lagama maarmaanka walaalayaal waxaa ka mid a ah, gabadhu inay ku dadaasho mar walba atajadud addaa'im cusboonaysiin mar walba waa inay ku dadaasho ama waxaa la yidhaahdo madharka iyo dharkeeda hadalka iyo qaabkay u hadlayso iyo dharkeeda cuntadeeda gurigeeda wax walba tajadud waa inuu ku jiro iyo cusboonaysiin umuurta rotiiniga ama hal meeluun waa inaynan umuurtu ahaanin iyaduna lagama maarmaan wey haddii odaygaa uu kaa dalbo inaad wax u qabato waxaas ii keen buu ku yidhi waxbuu kaaga baahday binashaatin wa xayawiya si firin fircooni ay ku jirto wixii waa inaad u qabato waa inaadan tabaatuc iyo daahid waa inaadan wahsi waa inaadan ku samaynina wixii si uu u arkayso inaad jeceshahay hawshaan odaygaaga inaad ku caawiso oo wixii lagaa dalbay aad siiso lagama maarmaan weeyaan odayga barashada aad baranayso odaygaaga waxay kuu sahlaysaa xilliyada hadduu xanaaqsan yahay inaad ka dheeraato ood ka istaagto hadalka nafsiyaadkiisa haddii uad aragto isagoo casabi ah dadka qaar waxaa jira iyaga dhan aad aragtay oo ragga maaragtay inficaalaadkiisa iyo dareenkiisu tiro badan yahay laba kelima haddaad isla dhaaftaan waxaa laga yaabaa odaygu furkuu tuuraya marka umuurtaasoo dhan waa inaad barato si aad uga isaga ilaaliso si ayna u dhicin umuurta noocaasi gabadha waxyaabaha looga baahan yahay waxaa ka mida walaalayaal inaad ka dheeraato waxa la yidhahdo ashakwa watharthara oo ah sheegashada tirada badan iyo hadalka tirada badan gaar ahaan odaygaaga markuu yimaado odaygaoo laga yaaba safar inuu ka yimid baa waxaa laga yaabaa inaad ku bilowdo waxaaiyo waxaasaa naga maqan waxaaiyo waxaasaa saasa waxaasi marka waxaa weeye waa inaad iska ilaaliso umuurtaas deganaan la'aanta keeni karta waa inaad iska ilaalisaa lagama maarmaan weeye waxaa ka mida ilmahaagu markay joogaan odayga ha ku qaylinin dadka kale markay kula joogaanna odayga lagu qaylinin umuurta noocaasa waxaan kuu sheegayaa oo siraha ka mida laguu sheegi raggu inayna jeclayn weliba waxaan kugu sii darayaa duu anafatin inay yihiin raggu mid aad iyo aad umuurta noocaasa u neceb inay yihiin taasina waxay keeni kartaa bay leeyihiin culimmadu haween badan jahli ama aqoon darro ninkeeda aynay aqoonin inay ninkeedii dhaafiso maxaa jira weligeed mayna baranin sidaas darteed waxaad arkaysaa wixii walaalkeen hadda laga hadlaayey reerihii waa kala tegayaan reerkii shalay waa laysu qoslaayey maanta waa la sii kala socdaa waxyaabo yaryar oo naf lahayn bay reerkii ku kala tegayaan umuurtaa waxaa keenaysa inaan odayga la fahminba laysma fahmin labada ruux markii hore ayna isfahamsanayn waxyaabaha odaygu kaaga baahan yahay waxaa ka mida walaalayaal waxa la yidhaahda alxanaan waalxub inaad dareensiiso aqwaashaada iyo hadalkaaga akshinkaaga iyo ficilkaaga intaba waa inaad odaygaaga jacaylkaaga aad u qabto waa inaad dareensiisaa lagama maarmaan weeye maxaa jira mashaacirkiisa iyo dareenkiisuna sidaasay isagana isku beddelaysaa waxaa ka mida waxyaabaha gabadha looga baahan yahay xilliyaha aad rabto inaad wax u sheegto inaad isagana la sugto xilli munaasaba meeshii aad ku baraarujin lahayd dad la jooga inaad canaanato ama wax u sheegto ilmaha dhexdooda inaad wax ugu sheegto la sug labadiinnu markaad keli noqotaan weliba isticmaal usluub deggan iyo si huduu ah waxaas ugu sheeg odaygu waa ku dhagaysanayaa wuuna ku ixtiraamayaa xilligaas waxyaabaha kaloo walaalayaal gabadha looga baahan yahay waxaa ka mid a inayna noqonin maadiya maadiya markaan leenahay waxa weeye inayna gabadhu waxyaabaha adduunka iyo dhaldhalaalka adduunka keliya waa inayna ku kalax tegin waa in umuurta waaqici loo reebo waa in loo soo laabto xayaatada iyo nolosha dhabtaa ee jirta lagama maarmaan weeye waxyaabaha looga baahan yahay gabadha waxaa ka mid a inay samayso mararka qaar mufaaja'aad ama waxyaabo kadisa sida masalan inay xaflad yar oo odaygu uusan ogeyn reerka loo qabto ilmihii iyo odaygii ayaa waxay ka soo qaybgelayaan xaflad yar oo guriga maanta laga sameeyey warna kama qabaan waxay keenaysaa waxyaabaha jacaylka ka qayb qaata ama odayga farxaddiisa ka qayb qaadanaya ayay ka mid tahay taasina umuurta gabadha looga digaaya waxaa ka mid a ra'yigeeda iyo aragtideeda inay ku madax adkayso oy u malayso mar walba ra'yiga iyadu ay qabto inuu sawaab yahay oo xaqu iyada la jiro oo adaygu mar walba khaldan yahay sidaa hadday noqotona walaalayaal waad garan kartaa waxyaabaha reeraha burburiye ayay ka mid tahay ama ragga ha noqdo ama dumarka hadduu qofku ra'yigiisa unu arka isagu inuu sax yahay mar walba isagaa sax islaa marka taasi waa waxyaabaha gabadha looga digaayo inayna iyaduna ayna ku dhaqmin ayay ka mid tahay waxaa ka mida ah waxyaabaha loo baahan yahay walaalayaal in gabadhu ayna fidinin marna sirta reerka waa inayna fidinin umuurtaasi waa umuur aad iyo aad muhiimaddeeda leh sirta reerka waa inaan la fidinin bannaankana aan la geynin mahmaa kaanat iduruuf sidaad rabtaan ilaa xad idinku aad isku dhacdeen wax badanoo hadal hadduu rabaa idin dhex maro laakiin waa inaad ku dadaasho reerka sirtiisa bannaanka inaada u bixinin ilaa intii ay ka gaaraysa hawshu hawl aad idinku qaban weydaan ama aad xakamayn kari weydaan waxaa ka mid a ah waxyaabaha loo baahan yahay inay gabadhu isku daydo iyaduna inay xalliso wax alla wixii mushkilo oo reerkeeda maxaa jira culimmadu waxay leeyihiin gabadhu haddaad aragto mar walba iyada oo wixii reerka ka dhaca meel kale la aadaysa oo aan isku daynin iyadii odaygeedu inay xalliyaan waxay ku tusinaysaa nafsaani ahaan iyo iyada qudraddeeda iyo awooddeedu inay daciif tahay sidaas darteed gabadhu ha isku daydo inay xalliso intay meel kale la aadi lahayd umuurta reerka ka dhexaysa waxaa loo baahan yahay walaalayaal gabadha looga baahan yahay inay kala qayb qaadato ninkeeda fi alafraaxi waalaxzaan haddii murug ay jirto iyo haddii farxad ay jirto labadaba ninkaa waa inaad kala qayb qaadato ninkaagibaa faraxsan wuxuu ku farxuu maanta soo ogaaday wuxuu ku farxaa loo sheegay markaad arta isagoo faraxsan adigoo haddii lagu arko adigoo ka xun arrintii ama hoosu foorro oo arrintaas ay ku aad moodid murug qofay haysato waa laga waa arrin la yaab lay noqonaysa marka waa inaad labadaba aad la mushaarakayso lagama maarmaan waxaa ka mid a ah umuuraha looga baahan yahay gabadha ama looga digaayo an takuuna wallaaja kharaaja inay tahay gabadhu mid bixitaankeedu zaa'id yahay u badan yahay ama soo geliddeeda gurigu uu badan yacnii waxaa weeye mar walba gabadhu bannaanka u socotaa dumar bixid badan baa jira guryaha aan ku nasanaynin odayaashooda guriga uga taga umuurta noocaasi sax maaha waxaad ogaataan kulamaa oy badato kala maqnaanta qoyska waxaa badanaysaa ama yaraanaysaa calaaqada reerka u dhaxaysaa waa yaraanaysaa wax calaaqaa reerka kama dhaxayso wakhti badan isuma helaan marka umuurtaasna waa umuurta gabadha looga digaayo inay dhaqan ay ka dhigtaan gabdhuhu iyaduna maaha waxaa ka mid a waxyaabaha looga baahan yahay walaalayaal gabadhu inay ku sifowdo alxayaa waalmuruua inay tahay xishood qofkii xishoodkii loo baahnaa xishoonaysa hadalkeeduu miisaaman yahay waxyaabaha xunxun ka xishoota ilaa xad odaygeeda ilaalisa ilaa xad odaygu uu gaadho xishood inuu gabadhiisi mararka qaar waxyaabaha qaar inuu ka xishoodo reerkiisa uusan la soo qaabili karaynin waad aragtay haddii qofku reerkiisa aad ugu kalsoon yahay ama ixtiraam badan u hayo wax badan buu yuusan kula soo hagaagaynin reerkoonu cunamaynin laakiin haddii adiga aan lagaa arag xishood xishoodka aan ka hadlayna waxa weeye qaab dhaqameedka odayga aad ula xidhiiri oo ku saabsan ama hadallada xunxun inaad ka ilaaliso ama inaad ka ilaaliso waxyaabaha inaad ku dadaasho isaga deganaantiisa iyo wuxuu jecel yahay taasina waxay keenaysaa odaygaagu inuu adna ku ixtiraamo ayaad beddelkeed helaysaa insha allahu tacaala waa in iqada iyo kalsoonida odaygaaga aada isku dayda mar walba inaad weynayso waa inay gabadhu iska ilaaliso alkhayaana zawjiya ama tii weyneed aad noqoto khayaano wax la marnaba inay odaygeeda ku samayso waxuusan ogayn odaygu inaan la samaynin oo khayaani iyo dabamar aan lagu samaynin marka arrintaasi waxay keenaysaa danni xun haddii ay arrintaasi dhacdo odayga kalsoonidii uu kugu qabay isagana way yaraanaysaa shaydaankuna waa ka faa'iidaysanayaa waxaa ka mid a inay gabadhu iska ilaaliso assuwayxibaata suu wax la yidhaahdo inay ka dhigato dad xunxun saaxiibo oo gurigeeda ka burburinaaya oo xumaanta amraaya oo shaydaanka ku gacan siinaaya marka gabadhu taasna hawo dhito dhufays ka qaadato umuurta noocaasa ha iska ilaaliso waxyaabaha looga baahanyay oo kale walaalayaal waxaa ka mid a inay gabadhu ku dhaqanto alsaraaxa waalwuduux inuu wax waliba caddaado inay umuurta ay tahay umuur waadicasi qoysku waa inay u noolaadaan laba qof oon wax ka qarsoon aan jirin waxaan ka wadaa dadka qaar aan is ogeyn iyo umuurtooda ayaa ka mid a iyaga dhan se u shaqeeyaan waxay qabtaan dhaqankooda waxay ku fikirayaan marka waa inay yihiin waadixnimo iyo caddaan wax walba waa inuu labadooda uu yahay ee ay is og yihiin labada qof lagama maarmaan weeye haddii waxyaaba deg dega gabadha u yimaado ama umuur deg dega ay ku soo dariso odayga waa inay wargeliso oy kala tashato isagana lagama maarmaan weeyaan ixtiraam waa inuu jiro gaar ahaan walaalayaal waxaan ku baraarujinayaa gabdhaha in la ixtiraamo odayga waalidkiisa sida hooyadii iyo aabbihii sida aad u ixtiraamayso adiga aabbaha iyo hooyadaa waa inaad labadaa kalena u ixtiraamto maxaa jira aabbihii iyo hooyadii waxay kuu soo hadiyeeyeen oy ku siiyeen akhlaa hadiya hadiyaddii ugu sarraysay taasoo ah oday wiilkii ay dhaleen inay adiga maanta uu kuu noqdo zawj sidaas darteed waa inay isku mid ku noqdaan waalidka iyo isaga waalidkii lagama maarmaan weeyaan waa inaad qaabisho odaygaaga tarxiib iyo soo dhowayn mar walba waa inaad muujiso reerkiisana sidoo kale waa inaad ku soo dhowayso waa inaad munaasabaadka iyo xilliyada dadku isu tagaan aad reerkiisa naftiisa hadiyad aad isagana ku qaabisho lagama maarmaan weey hadduu duyuuf iyo marti uu wato martida waa in la soo dhoweeyo waa inaynan gabadhu noqonin gabarh mar walba neceb inay odayga dad la yimaadaan in marti la keeno waa inay umuurta noocaasa gabadhu wixii odaygu uu jecel yahay haddii gabadhu ay ku dadaasho waxaa imaanaya labadoodu inay noqdaan laba qof oo xiriir weyn uu ka dhexeeyo waxaa ka mid a inay gabadhu ihtimaam weyn ay siiso adawaadka waxyaabaha odaygaaga waxaa jira laga yaaba qofkii ofis buu fadhiyaa shaquu leeyahay waxyaabaha uu maalintii adeegsado oo dhan waa inaad u diyaariso waa inay gabadhu meel u dhigto waa inuu u diyaariso waa inuu subaxii soo kaco wixiisii oo dhan oo u nidaamsan oo u habaysan waagu markuu baryo odaygu hadduu shayba meel ka raadiyo wixii noocaasa waan u baahnay lama yaqaano meelay ku ay aadeen marka waa inuu wixii yahay wax loo diyaariyey oo meel loo sii dhigay lagama maarmaan weeyaan gabadha waxyaabaha muhimkaa ah oo la amraya waxaa ka mid a waa inayna muqaarana ama tartan ayna gelinin ninkeeda iyo nin kale marna oo ayna odhanin hebel iyo adig iyo hebel yaa fiican sidaasoo kale ha sheegto sifaadka ninkeedu ku fiican yahay mar walba waa inay sheegto waxaa waxaasad ku fiican tahay waxaa waxaasad ku fiican tahay laakiin muqaarana waa inayna gelinin tartan nin kale waa inayna la garab gelinin iyaduna lagama maarmaan wey gabadhu waa inay tahay mubtasima daa'iman qof muusood badan oo odaygeeda u soo qoslaysa waa inay tahay mar walba waa inay tahay shaakira nicamta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey oo ka mid tahay ilaahay u hadiyeeyey odaygeeda inuu zawj uga dhigay waa inay allah subxaanahu wa tacaala ugu shukridaa ixsaanka iyo wanaaggaa rabbi siiyey subxaanahu wa tacaala hadduu odaygu faqri yahay shaqola'aan uu yahay lacag la'aan yahay waxba uusan gacanta ku haynin gabadhu waa inay saabiro tahay oo ku sabirtaa lagama maarmaan wey sidoo kale waa inay ku shukridaa hadduu qani yahay ama hodan ama qof wax haysta hadduu yahayna ilaahay subxaanahu wa tacaala waa inay ugu shukridaa lagama maarmaan wey waxyaabaha looga baahan yahay gabdhaha waxaa ka mid a asidq run inay kula dhaqanto odaygeeda inay ka fogaato tajanub can alkadib mar walba been waxaa la yidhaha in laga fogaado waxaa laga yaabaa marka qaar inaas tidhaahdo odayga maanta waxaan jirin u sheeg ha kaa raalli noqdo waxaad ogaataa hadduu maanta taa kaaga raalli noqdo caaqibadeeda iyo cidhibteedu wax unbay noqonaysaa sidaas darteed xaqiiqada u sheeg mar walba run u sheeg odaygaaga marna been ha u sheegi waxyaabaha loo baahan yahay gabadha waxaa ka mid a inay ka fogaato <clears throat> inficaalaadka iyo qadabka <clears throat> iyada nafteedu inay xanaaqa waxa keenaaya mar walba inay xanaaq ka fogaato intii awood ah waa lagama maarmaan sidoo kale waxaa looga baahan yahay ictiraaf ama inay qirato hadduu khalad ka dhaco gabadhu hadduu khaladka waxaa la yidhahdaa alictiraafu bilakhطaa'i fadiila in khaladaadka la qirto waa arrin wanaagsan marka hadduu khalad u dhaco maanta waxaasaa iga dhacay dheh iga raalli ahow waxaasaa ma allah subxaanahu wa tacaala u toobadkeen odaygaagana ictiraaf u sameeyo qiro wixii dhacay hadduu dembi aad maanta wuxuun kaa dhaco waxyaabaha loo baahan yahay walaalayaal gabdhaha waxaa ka mid a gabadhu inayna ku kadsoomin dhallinyaranimadeeda quruxdeeda aqoonteeda cilmigeeda shaqadeeda intaasoo dhan waa inayna ku kadinin gabadha maxaan ka wadnaa waxaa laga yaabaa inay gabar yar tahay waxaa laga yaabaa ninkeeda inuu ka da'wan yahay maalan tusaale inuu ka da'wan yahay ama oday uu yahay waxaa laga yaabaa inay qurux badan tahay waxaa laga yaabaa inay aqoon fiican leedahay b h d ay haysato waxaa laga yaabaa caalimad xagga cilmiga islaamka inay tahay odaygeeduna jaahil uu yahay waxaa laga yaabaa inay shaqo fiican ay iyadu haysato odaygiina uusan waxba haysanin umuurtaas dhammaanteed way dhammaan doontaa inaad sidaa la ogaado waa lagama maarmaan kullu haadaa zaa'il wey waa dhammaan doonaa sidaas darteed maadaama oo waxaasi dhammaan doono yayna kugu kadinin umuurtaasi yayna ku gabadhu yayna ku kadsoomin waa sabab kaloo lagama maarmaana in gabadhu arrinta noocaasana ay ogaato waxaa ka mida walaalayaal gabadhu inay tahay mutatahira waa inay nadiif ay gabadhu tahay dhar ahaan waa inay nadiif u tahay jir ahaan waa inay nadiif u tahay anaaqadeeda iyo madharkeeda iyo muuqaalkeeda waa inuu nadaafad yahay waa lagama maarmaan waxyaabaha gabadha looga baahan yahay waxaa ka mid ah xitaa u fiirsada daacadii alla sunnihii ama soonkii hadduu sunno yahay gabadhu inayna soomi karin odaygeeda iyadoon ogolaansho aan ka helin hadduu odaygaagii joogo soon sunnaha xitaa ma soomi karti <clears throat> sidaas darteed waxa weeye ilaahay baa subxaanahu wa tacaala darajada intaa dhan ayaa ragga siinaaya waxyaabaha sharciga ka mida waxaa ka mida wanaaggana ka qayb qaata haddii qoyska uu ka dhaco masalan labada ruux hadday kulmaan oo sariirta lagu kulmo oo la rabo in qabays la tago waxaan ka faa'iidaysanaynaa rasuul alleh sala allahu calayhi waaalih wasalam isagiiyo caaisha inay wada qabaysan jireen arrintaas oo caaisha ay leedahay waxaan ahaa kuntu aqhtasilu ana wa rasuulu min inaa'in waaxid hal weel intaan biyo ku shubanno ayaannu hal mar wada qabaysan jirnay gacmaha iyaga ayaana isdaba mari jiray nin weliba biyaha qaadanayo weliba waxaan dhihi jirnay dacli dacli biyaha iidaa iidaa baadna dhex mari jirta oo qof walba qofka kale ayuu ka jiidan jiray waa umuurta iyadana lagama maarmaanka ah haddii odaygu guriga ka sii baxayo waa inay gabadhu kelimooyin wanaagsan ay ku sii sagootido waa lagama maarmaan waxaan idiin sheegayaa waxyaabaha siraha ka mid ah raggu inay jecel yihiin kelimooyinka waa wanaagsan iyo ammaanta way jecel yihiin odagaaga mar walba waxaa ku tihahdaa waad qurux badan tahay dhar fiican baad qabtaa waa sir soo maaha marka odaygaa afar iyo labaatanka saaca maantiisa la taagnow marka waa waxyaabaha loo baahan yahe lagama maarmaankaa haddii odaygu uu rabo inuu hadlo gabadhu waa inay dhegaysataa waa inay aamustaay fursad siisaa uu ku hadlo waa inay weliba si fiican u dhegaysataa <clears throat> ha ka garab hadlin odaygaagu markuu hadli qaar baa warka la bilaabo soo ma markuu odaygu hadlaayo marka odayga jaanista la siiyo uu ku hadlo adiguna xilligaaga inaad hadasho lagama maarmaan weeye waa in la isdhegaysto oo ixtiraam uu jiro odaygaaga hortiisa ha ku ammaani nin kaloo ajnabi ah arrintaasi waa lagama maarmaan waa inaad ogaataan ilaa bisifa diiniya hadduu qof diin la yahay ama xag wax diineed aad ku ammaanayso waa laga yaabaa inaad sheegto oo tidhahda qofkaad diintiisa ku ammaanto laakiin haddaad tidhaahdo hebel waa nin fiican hebel waa nin fiican afar iyo labaatanka saac nin kale ammaantiisa haddaad la taagan tahay xumaan baa ka imaanaysa marka looma baahna gabadhu inay ninkeeda hortiisa nin kale ammaantii ay la taagnaato ma aha iyadana ayib waxyaabaha loo baahan yaha walaalayaal waxaa ka mid a inay gabadhu hadalkeedu ilaa xad uu yahay hadal kooban oo deggan oo odaygana sidaan sheegnay ixtiraam la siiyo maxaa jira dadkii hore masel carbeed baa wuxuu yidhahdaa idaa kaana alkalaamu min fida fa sukuutu min dahab haddii uu hadalku yahay lacagta la yidhahdo fidada aamuskuna waxa weeye dahab weeyaan waa ka sii fiican yahay sidaas darteed jaanis inuu helo waa lagama maarmaan guriga markay arrintu timaaddo xagga cuntadii iyo cunto karintii iyo umuurta ku saabsan iyo u keeniddaba gabadhu wax walba odaygeeda iyadu gacanta uga keento gabdhaha guryaha ka shaqeeya ayaan odayga shaqo looga dhigin yaan la odhanin gabadhii guriga ka shaqaynaysa odayga cunto u gee oday odayga sariirtiisa soo hagaaji odayga eh, musqusha ha loo diyaariyo adigu shaksiyan waa inaad umuurta odaygaaga u qabato cuntada adigu waa inaad u kariso ood jikada u gasho waa inaad gacanta ugu keento waa inaad sariirta adugu ka diyaariso waxaa dhacda waxaan saa u leenahay walaalayaal ood ogsoontihiin haddii gabadha noocaasa ama khaadimaadka iyo gabdhaha adeega guryaha ay ku bataan marar badan baa fitan ka dhacdaa ka waran odaygaagiiba gabadha hadduu kaa raaco u shaqays uu yidhahda tani kuumaba adeegtee tanaa wax kuu qabata soo suuragal maa tanaaba sariirta ku hagaajisa tanaa cunto macaanoo cunto fiican karisa marka odaygaaga cuntada kaleba yuuna kaa baranin <laughs> soo sidaa ma cunto kale ha barin cuntadaada le waa inuu cuno adiga le u kari sidaasaa waxaa ku imaanaysaa inuu noqdo ee eh, labada ruux laba ruux oo kalsooni fiican ay ka dhaxaysa waa lagama maarmaan gabadhu waa inay tahay qudwa xasana wax fiicanoo lagu daydo waa inay tahay gabdhaha kale ee saaxiibadaheeda waa inay ku dayan karaan hadalkeeday ku dayan karaan akhlaaqdeeday ku dayan karaan aadaabteeday ku dayan karaan marka waa inay tahay qof lagu dayan karo haddii reerkeeda ay u baahdaan oy rabaan inay soo dhex galaan oo tadakhul ay ku sameeyaan inay qoyskeeda ka hadlaan yayna u ogolaanin reerkii adag in laga hadlo gabdhaha kale u ogolaanin waxaa ka mid a walaalayaal odaygu hadduu hadiyad kuu keeno markii hore waxaan ka soo hadalnay inaad adigu wax u hadiyeyso haddii ay dhacdo inuu oday wax kuu soo hadiyeeyo xitaa haddayna hadiyaddaasi midaad jeceshahay ahayn mid adiga ku soo jiidata haddayna ahayn mar walba waa inaad ixtiraam iyo farxad badan kaga guddoontaa weeyaan ood ka qaaddo maxaa jira waa waxa odaygaaga la fiicnaaday uu isyidhi xaaskaaga u hadiye marka xitaa haddii aynan kula fiicnayn adiga waa inaad u tusto wax fiican inuu yahay ood sidaa uga aqbasha lagama maarmaan wey gabadhu waa inay aqoonsato wixii cuyuub ama ceeb ay iyadu leedahay haddii odaygu u sheegana waa inay isku daydo inay ceebtaa ka tagto oyna mar dambe ku soo noqonin cumar binu alkhadaab radia allaahu canhu wuxuu yidhi allah ha u naxariisto qof i tusay aniga ceebahayga ruuxu ceebtaada hadduu ku tuso ceebtii waad iska ilaalinaysaa waad ka tegaysaa sidaas darteed waxaa loo baahan yahay ceeb haddii lagugu baraarujiyo oo waxyaaba aan fiicnayn la yidhaha waxaaiyo waxaa odaygu iska daa hadduu ku yidhaahdo waa inaan mar damba lagugu arag shaygaas isaga <clears throat> gabadhu waa inay ahaato mutamayiza <clears throat> qof mutamayizad ah waa inayna noqonin qof dadka kale mar walba taqliidiyo oo daba socda oo isku daya inay gabdhaha kale mar walba waxay sameeyaan iyadu ay samayso waa inaad isku daydo shaksiyaddaada inaad soo saarto ood adigu la timaado waxyaaba aad samayn karto <clears throat> waxyaabaha loo baahan yahay waxaa ka mida walaalayaal <clears throat> oo gabadha looga baahan yahay haddii odaygu uu ka yimaado shaqada waa la shaqeeyaa gabadhu way shaqaysaa horay baan idinku sheegay raalli ha iga gabdhaha waxaa laga yaabaa inays yidhaahdaan wax walba ma annagaa samaynayna soo sidaas ma marka insha allah siaan horey idinku sheegay muxaadaraad kalebaa waxaa laydinka hadli doonaa nimankana balin meel laydinka saaro insha allahu tacaala marka waxa weeye laakiin adigu baro inta adiga lagaa rabo markaas ninkaaguna wuxuu baran wixii laga rabo haddii odagu shaqada ka yimaado furaash iyo gogol diyaarsan uu u yimaado gabadhu waa inay caawiso oo ninkeedii maanta dhan buu soo shaqaynayey ay caawiso haddii u baahdo ee odayga in la siiyo wakhti uu ku qaato xilli yar ama naab yar uu ku qaato waa in fursad la siiyo gabadhu waa inay weydiiso inay la joogto iyo inay fursad siiso ay ka tagto inuu miduu jecel yahay waayo waad ogtihiin qof maanta dhan soo qaylinaya waxaa laga yaabaa inuu rabo waxoogaa yar inuu fursad yar qaato uu si deggan u seexdo hadduu jecel yahay inaad la joogto waa inaad la joogto hadduu jecel yahay inaad ka tagtana waa inaad ka tagto laakiin waa inaad warsato salaadda haddii la gaadho gabadhu waa inay si deggan odayga salaadda ugu kiciso hadday soo jeedo waa inay ugu kiciso weliba culimmadu waxay leeyihiin waxaad sii fiican yaarayta haddii aad wejiga shumin intaad kaga qabato ku toosiso shuminta nafteeda marka sidaasaa sii fiicnaan lahayd marka waxaa weeye odaygaa u kici si aad u kicisaba waa lagama maarmaan haddii uu ka soo laabto salaadda waxaa laga yaabaa inuu jecel yahay dadka qaar inay kombyuutarka ay galaan oo kale maalan qaar kale inay fadhiistaan oo ishaa usoo fadhiistaan gabadhu waa inay culimaaulmuslimiintu waxay kula talinayaan inay xitaa u sii diyaariso wixii uu samayn lahaa waa inuu usii diyaariso hadduu yahay shaah inuu cabbo hadduu yahay kombyuutar inuu galo hadduu yahay buog yar inuu aqriyo hadduu yahay iyada inuu la sheekaysto waa inay mid walba diyaar gabadhu u ahaataa lagama maarmaan weeyaan haddii ay dhacdo inuu bixi rabo oo asdiqadiisa iyo saaxiibbadiisa u aado waa inay ka beddesho dharkii uu shaqada kaga yimid oo dhar kale oo wanaagsan gabadho ay u diyaariso odayga si uu dadka ugu baxo u u raaco ugu tago gabadhu ha iska ilaaliso inay noqoto sarsaar ah fi telefoon taleefanka mar walba inay ku hadasho weliba khaasatan odaygeeda oo jooga inay taleefona iska haysata afar iyo labaatanka saac waxaa laga yaabaa buug bay iska akhrisanaysaa newskii bay akhrinaysaa tifigay daaranaysaa odaygiina waa kula fadhiyaa ama waa kula joogaa umuurtaasi umuur fiican ma aha waxaasoo dhan ha la daayo odaygu hadduu joogo odayga waa in lagu dhiirigeliyo waxaa la yidhaahdo alriyaada albadaniya samaynta exerciseka iyo waxyaabaha la midka ah waa inuu sameeyaa uu qofku noqdo ilaan rasuulku wuxuu uhi sala allah alay wasalam almu'min alqawiyu khayru min almu'min aldaciif wa fii kullin khayr mu'minka qawiga ah oo qofka qawiga oo dhisani wuxuu ka fiican yahay qofka kale laakiin qof walba khayr buu mu'minku leeyahay buui rasuulku sala allahu calayh waaalih wasalam gabadhu ha ka digtoonaato ifraad fi lkhiira waxa la yidhahdo waa maxay waa masayrka xadgudubka ah waxaa laga yaabaa gabdhaha qaar aad bay u masayr badan yihiin <clears throat> masayrkaagu xadgudub inuu noqdo iska ilaali arrinta noocaasa waxaa kala dardaarmay nin la yidhahdo cabdullaahi binu jacfar binu abi taalib baa gabar uu dhalay la talinayey wuxuu ku yidhi gabadhaydii iska ilaali masayrka tirada badan maxaa yeelay masayrka tirada badani furiin buu keenaa buuri waa miftaaxu talaaq waa furaha furiinka weeyaan marka iska ilaali inay khiiradaadu noqoto mid aad iyo aad xadgudub u ah sidoo kale waxaad iska ilaalishaa buu yidhi wa iyaaka wa karati tacab fa innahu yuuridu albaqdaa sheegashada tirada badanna iska ilaali buu yidhi waxay keentaa nacaybsho tiro badan bay keentaa iyaduna oo waxyaabaha lagula dardaarmaya dadkii wa wanaagsanaa u sheegayeen gabdhahooda ayay ka mid tahay ninkaaga waxaa laga yaabaa inuu yahay midaan aqooninba kelimooyinka erayada jacaylkaba ma yaqaano maalan ragga qaar waxaa jira weligoodba xaaskiisa waan ku jeclahay aan dhihi karin soo ma jiraan ragga qaar baa wuxuu leeyahay ma ma ma qof dumaraan dhahayaa waan ku jeclahay marka ka ilaali bay ku leeyihiin qaarkood ka ilaali kelimooyinka lama dhehee haddii uu odaygaagu sidaa yahay ku dadaal oo ku celceli kelimada jacaylka inaad barto marka waa wixii la odhan jiray ku celceli ku celceli marka dambe isagaa iska baran doonee marka adigu waan ku jeclahay markaad in badan ku tidhaahdo waxaa laga yaabaa marka dambe inuu yidhaahdo adna waan ku jeclahay soo suuragal ma marka odayaasha qaar waxaa jira qasab in looga keenaa jacaylka oo laga soo bixiya afkooda marka gabadhu ha ka soo saarto iyadaa hawl u taallo wey iyadaa loo baahan yahy inay ka soo saarto ayib waxyaabaha loo baahan yahay waxaa ka mid a gabdhaha ama sirta loo sheegaayo odaygaagu safar markuu gelaayo warqad yar intaad qorto ood kelimooyinka jacayl wanaagsan ku qorto boorsada u dhexdhig isagoon war ka qabin markuu hoteel ku dego ama meel kala dego uu boorsada soo dharkii soo saaro warqad haga soo baxdo kadibna waa la hubaa wax ugu horreeya u akhriya waa warqadaasay noqonaysaa marka safarka ugu soo horreeya bal warqado wada qora kulligiin oo odayga boorsada ugu wada rida aan aragno waxa ka yimaada markaas baan warsan doonnaa insha allahu tacaala adigoo ku qoraaya kelimada ha ka xishoonna inaad tiraad ninkaaga uxibuk waan ku jeclahay xayaatii cuyuunii quratu caynii waxyaabaha u wanaagsan oo dhan ruuxii marka erayada u wanaagsan oo dhan waa inaad ninkaaga u adeegsataa lagama maarmaan way su-aashu waxaa weeye waa taqaanaa erayada fiicfiican yaad u adeegsan odayga haddaad u adeegsanin ma dadka kalea loo adeegsan marka taasna waa waxyaabaha loo baahan yahay lagama maarmaankaa inay gabadh waliba ay ku dhaqanto oo lagama maarmaan weeye haddii odaygu guriga ka baxayo uu rabo inuu sii baxo waa inaad u soo diyaariso cadarrada iyo barafuunnada weliba gaar ahaan kuwa uu xiiseeyo weydii kuwa uu xiiseeyo waa taqaanaa odaygaaga waa inaad barato horaan u sheegnay marka kuwa uu xiiseeyo u soo diyaari markuu sii baxayana waxaan kuu sheegay sir kale oo inaad ammaanto odaygu markuu sii baxayo marka iyada taas waxay leeyihiin culimmadu qayb weyn ayay iyaduna ka qaadanaysaa waxaa ka mid a ah waxyaabaha loo baahan yaha walaalayaal gabadha lagula dardaarmayo ee inay ka gaabsato khaladaadka odayga hadduu waxyaabo uu dhacdhac yaryar ka dhaco odayga wax badan indhaha ka laab waxaad dhici karta haddaad indhaha ka laabto wax tiro badan buu isaguna kuu dhaafayaa uu faraha ka qaadayaa waa lagama maarmaan gabadhu inay tahay mid ku qanacsan oo raalli ku ah waxyaabaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyo gabdhihii salafka waxay odhan jireen raggoodu markuu baxayaan waxaan kaaga digaynaa inaad xaaraam noo keento wax xaaraama inaad na quudiso maxaa jira gaajada iyo baahida waa u sabri karnaa laakiin naarta uma sabri karno marka arkaaqaad waxaa la yidhaha yaynaan noqonin waa inaad odayga la dardaaran oo xaaraanta naga ilaali dheh sidaasuu reerku ku wanaagsanaanayaa haddii ay dhacdo gabadhu inay guriga ka baxdo odayga ha wargeliso inay baxayso ciidan ha ka qaadato isagoon ogayn mar walba gabadhu yayna iska bixin waxaa ka mida waxyaabaha loo baahan yahay inay gabadhu ku dadaasho ilmaha iyo carruurta odaygibu intuusan imaanin in la seexiyo adkaarta iyo diintii wixii wanaagsanayntii loo aqriyo oo la baro in ilmaha la sii seexiyo waxyaabaha gabadha lagula dardaarmi laakiin waxaa ka mid ah odayga horti inayna seexanin iyadu odaygu intuu ka iman waa inaad soo jeedda lagama maarmaan weeye hadduu yimaado odaygii gabadh iska seexatay umuurtu ma wanaagsanaanayso waxyaabaha lagula dardaarmi waxaa ka mid ah odayga indhihiisu meeshay ku dhacaan iyo waxyaabaha oo carfin lahaayoo udugtiisa iyo wanaagga oo dhanba inay gabadhu aad iyo aad ihtimaam u saarto oy umuurta ku dadaashaa lagama maarmaan weeye xilliga uu cunteeyo odaygu iyo xilliga uu seexdo intaba waa inay gabadhu dadaal fiican ay ku bixiso shaqooyinka walaalayaal laga shaqaynayo waa inayna noqonin shaqo reerka kala geysa waa inayna noqonin shaqo sharciga ka hor imaanaysa rag iyo dumar laysku dhex daraayo maalan haddii awood aad u leedahay inaad meel kale aad ka shaqayso xijaab haddaad ku shaqayn karto waa inaadan xijaab la-aan gabadhu waa ina iska dhigin illa inaad dharkaaga aad dhigtood marna looma baahno sidaas darteed xijaabkaagii iyo dharkaagii waa inay noqoto mid aad mar walba ay gabadhu ay qaadanayso ku shaqaynayso khayraadka iyo waxyaabaha fiican waa inay ninkeeda u dardaaranto mar walba iyagana ayay ka mid yihiin walaalayaal waxaa ka mid a ah waxyaabaha loo baahan yahay in gabadhu horeyna aan u sheegnay qayb ka mida nafsiyaadka odayga iyo wuxuu jecel yahay iyo wuxuu necab yahay inay taqaanaa waa lagama maarmaan yacani odaygu muxuu jecel yahay muxuu necab yahay weydii markaad weydiisa ayuu kuu sheegi kuu sheegi karaa nin la odhan jiray shureyx alqaadi habeenkii ugu horraysay uu gurigiisa la dhisay gabadha uu u yimid wuxuu yidhi markaan soo fadhiisannay ayaa gabadhu waxay tidhi u kaadi kadibna khudbay bilowday kadibna waxay tidhi maxaad jeceshahay maxaad neceb tahay kadib wuxuu yidhi waan u sheegay kadibna labaatan sano baanu sii wada noolayn weligayana iskumaanaa dhicin ayuu leeyahy taasi waxay keeni kartaa odaygu wuxuu jecel yahay ogow wuxuu necab yahayna waa inaad ka warhayso ugu dambayntii wakhtiga oo soo gebagaboobay waxaan ku soo gebagabaynayaa laba tilmaamood oon raba inaan idin siiyo midna guri wanaagsan iyo zawjo naajixa oo gabar gurigeeda dhismihiisa iyo siduu yahay ku guulaysatay inaan tilmaanno midna aan ka sheeg aan tusno guri aan fiicnayn iyo gabar ku fashilantay dhaqankii guriga iyo joogitaankii odayga labadaba ku fashilan tilmaanta hore waxa weeye suuro waxaan ku siinayaa odayga oo shaqo ka yimid odaygu shaqada hadduu ka yimaado waa daallan yahay markuu soo galay guriga uu yimid wuxuu u yimid maalintii jidadka iyo waxa ka dhacaya waad aragtay jaan buu jidku ahaa waa soo rafaaday isagoo tacbaana wixii uu imaanaya ummaddu ka shaqaynaya ayuu odaygu soo galay guriga hadduu soo galay wuxuu yimid zawjo ama xaas u soo muusoonaysa oo u soo qoslaysa oo soo dhowaynaysa wuxuu u yimid markuu yimidna gabadhiisu ee shumin iyo wanaag bay ku soo dhowaysay waxay halmaansiinaysaa arrintaasi wax alla wixii maalintaa uu soo marayay oo dhan bay halmaansiinaysaa waxay ka soo qaadaysaa kabihiisii iyo dharkii go iyo wixii cumaamaddii watay ay ka qaadaysaa haddii uu dhinaca midig iyo dhinaca bidix fiiriyo gurigiisii oo aad iyo aad nadiif oo deggan buu u jeedaa cunto si fiican loo diyaariyey buu u jeedaa ilmihiisii ood ubax moodid wanaagsan oo lasoo diyaariyey buu u jeedaa odaygu wax alla wixii maalinta uu ku dhaqmaayeyna wuu wada halmaamayaa wixii siduu ahaa iyo dhibaatadii haysay gurigiina caraf ayaa ka soo baxaysa marka taasi waa waxyaabaha loo baahan yahay walaalayaal inuu guriga wanaagsani sidaa noqdo waxyaabaha aan ka digayna waxaa ka mid ah odaygii wuxuu soo galay shaqada isagoo ka yimid gurigii markuu soo galay wuxuu isla markii horeba wuxuu kusoo albaabkii uu ka soo baxayba wuxuu arkay ilmihii iyo wixii ay ku ciyaarayeen iyo caruurtii oo malaabis ama dhar wada wasakh badan baa ku soo wada kala cararay haddii uu waxoogaa soo gudbay uu guriga soo galay hooyadii oo qaylinaysa oo buuqaysa iyaduna way ka hor timid cuntadii marka u keentayna intay kusoo ag tuurtay bay waxay tidhi cuntadaa cun haddaad rabtid oy halkaa soo tuurtay qolka hadduu sii gudbayna wuxuu u tegay barkintii oo sariirta hoosteeda taalla iyo misaasadii ilmuhu ay ka cabbayeen caanahoo sariirta kor saaran iyo kabihii ciyaalkaoo sariirta dul saaran odaygii wuxuu tamaniyayaa yaa rayta inuu iska laabto shaqadii ku noqdo marka labadaa guri aduu kala suurayso gurigaagu midkuu noqon lahaana adigaa xor u ay adigu dooro wakhtiga ayaa iga dhammaaday wa wajazaakum allahu khayran sala allahuma wslm cala nabiyina wa saxbi ajmaciin